assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo soddonaad ee kitaabka wa fii riwaayatin lahu yani limuslim alqatlu fii sabiili illahi yukafiru kula shayin ila dayn dilka jihaad fii sabiili illahi qofka lagu dilaayo wuu kafaara gudbo u noqdaa wax walo dunuubtiisa aba ilaa daynta mooyaane can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula allah sal ly slam qaama fiihim rasuulka alla isdhex taagay fadakara wuxuu sheegay ana aljihaada fii sabiili اllahi waliimaana billahi afdalu lacmaal jihaadka fii sabiili اllahi iyo iimaan billahi inay camalada ugu fadli badan yihiin buu sheegay faqaama rajulu nin baa kacay faqaala yaa rasuula allah ara'ayta bal iiga waran in qutiltu fii sabiili اllah haddii jihaad fii sabiili اllahi laygu dilo atukafaru canii khaطaayaai dunuubtayda ma layga kafaara gudayaa faqala rasul lah sal sl nacam haddii haa in qutilta haddii lagu dilo laakiin shuruud buu u xidhaya fii sabiili اllahi lagugu dilo wa anta saabirun adigoo sabirsan oo aan cabsanaynin oo adkaysanaya muctasibun oo dembi maxaan jeedaa ajri hor alla geysanayo oo alla ajri kaga dalbaaya oo aan e, niyo kale ayna kugu jirin muqbilun oo sii jeeda oo gaalada ku sii jeeda oo dagaalamaya kayru mudbirin aan sii caradaynin intaas shardi haddii laga helo saddexdaa uma qaala rasul la sl sl markaasu hadda isla markiiba rasuulka ale haddana wuxuu yidhi kayfa qulta see dahday yani su-aalkii ku celi waayaan waxyi baa soo degay intii intaa udhexaysay oo hal arrinna ka soo isnooday aan iyada lagu dhaafaynin e, jihaadka iyo shahaadada aan lagu dhaafaynin qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kayfa qulta buu yidhi qaala ninkii baa wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili اllahi atukafaru canii khaطaayaay faqala rasul lah sal sl nacam waanta saabirun muxtasibun muqbilun غayru mudbir ila dayna ila dayna taasaa intaas soo degtay daynta mooyaane faina jibriila calayhi الsalaamu qaala lii dalika rawa muslim jibriil baa calayhi الsalaam arrintaa igu yidhi oo ii sheegay oo waxyi baa igu soo degay xadiidkana marka waxaan ku soo marray mar horaan soo marray oo laba boqol iyo toban iyo toddobaan ku soo marray wa wa can jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi aya ana yaa rasuula allah in qutiltu anuu xaggeen aadayaa xaggeen ahaanaya haddii lay dilo qaala fi ljanna faalqaa tamaraatin xabada timira abuu tuuray kulna fii yadihi oo gacantiisa ku jiray ninkaana cumayr ibn ximaan baa la dhihi jiray waqtigaasuna waxay ahayd gaswatu bedr uma qaatala waa dagaalamay ninkaasu xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim waqad sabaqa biraqam tisca wa amaaniin buu noogu soo oray xadiidka وعn أنس رضي الله عنه qاaل انطلqa رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم وأصحاaبه xatىa sabqوا المشhrikiina إilى bedri rasuulka sal اه alay slm asxaabtiisii baa socday oo ilaa ay gaaladii ugu horreeyeen ceelashii bedr wa jaءa almushrikuuna mushrikiintiina waa yimaadeen muslimiintii oo sii degay oo ceelashii sii dhaansaday oo dararkii sii buuxsaday oo ay yimaadeen faqaala rasuulu الlahi sal ه alay slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi laa yuqdimana axadu minkum ilaa shay yaanu ku dhiiranin oo ku tallaabsanin nin idinka mid ihi wax wax camala ninowna ha ku tallaabsan ha samaynin xataa akuuna ana duunahu ilaa an anuu xaggiisa ka xigo oo anugu aan bilaabo yani fadana almushrikuuna mushrikiintii wuxuu sugayaa nasriga iyo guusha iyo waktiga khayrka ihiyo buu sugayaa waa ducaynaya rasuulku sal ly slam markaas muxuu ahaye sida xadiidka cabdullahi bni abi awfana ku imaan doonta waxa weeyaan iyo xadiidka abi muusana sidii kusoo harmartay in dadka muslimiinta la gubaabiyo oo la tirtirsiyo oo la dhirigelina waa loo baahan yahay in goobtaa lagu duceeyana min meelaha meelaha khayraadka ee eh, eh, ducada lagu aqbalu ka mid yahay iyadana waa la rabaa markaas fadanaa almushrikuun mushrikiintii baa soo dhowaaday faqaala rasul lah sal slm rasuulka alla wuxuu yihi qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard u kaca janno oo eh, ballankeedu uu yahay cirkiya dhulka cirkiya dhulkooda iska fidiya uu yahay hal janno oo keliya يقول عمير بن ximaam الأنصاري رضي الله canhu ninkaasa wuxuu dhahayey يا rasuula allahi جنة arduha asamaawaatu waalard rasuulka allow maa waxaa jirta janno oo ballarhkeedu uu yahay cirka iyo dhulka uu yahay qaala nacam maxaa buu yidhi qaala bakin bakin bakin bakin ama bak bak waa eray la yidhaaho wixii loo bogo marxa marxaba iyagu hadda taasaa mashhuur ka mucaasiriinta ah wixii loo bogaayo ee qofka weyneynayo ee sidaa yidhaaheen faqaala rasul lah sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi maa yaxmiluka calaa qawlika bakin bakin maxaa hadalkaa kugu wacnaa faqaala laa wallahi ya rasuula allah ilaa rajaa an akuuna min ahliha inaan ahalkeeda ka mid noqdo oon rajaynayo mooyaane oon arrintaa u bogay mooyaane wax kaloo igu xambaareen ma uu jiro takdiib lirasuuli lah sal lay slm waxba iguma jiro faqaala markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi faanta min ahlihaa ahlkeedaad ka mid tahay faأkhraja tamaraatin xabada timruu ka soo bixiyey min qaranihi min qarani saasuu shaqaday qaran marka la yidhaahse waa xariga xarigaa qaran la yidhaahaa min qarnihi min qarni waxba dhigan jiray ya ha jacbada hadda laga wada yani gabooyihiisa ayuu ka soo bixiyey muxuu ahaaye xarig baa isagana ugu xidhan oo lagu gasho raasidade xarigana qaran baa isagana la yidhaha siduu abu طayb اlmutanabi uu dhihi jiray wbn اlabuni ida ma luza fii qaranin lam yastaطic sawlaة اlbuzl اlqanaaciisi markaas waxaa weeyaan bahalkii gabooyihiisii waxbado timira oo u xidhnaa bixiyey fajacala yaakulu minhuna wuxuu bilaabay inuu cuno isagoo raba inuu ku tabarayso waxoogaa dee marka waa ramadaan bay ahaydoo waa ugu afureen uma uma qaala markaasu wuxuu yidhi lain ana xayiitu haddii aan anigu noolaado xataa aakula tamaraatii haadihi ilaa aan ka cuno xabadahaygan timirta ah innahaa la xayaatun طawiila iyadu waaba nolol dheer faramaa bima kaana macahu min aلtamr wuxuu iska tuuray wuxuu gacanta ku hayay timirta ahaa uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim wاlqarnu bifatxi اlqaafi wالra wa hiya huwa jucbatu jucbat nushaab nushaabkuna yani waa fallaadha jucba saasuu xarakeeyey lakin mxaa sheekh dayadin isaab ya dayadani saabuni shaacirka isagu wuxuu yidhah nin lugawi oo lugadan aada ugu dheer wuxuu dhihi jiray jacba jacbadaas jeclaa marka nusakda qaarkoodna saasayba shaqashay wacanhu radi allahu canhu qaal jaaءa naasun ilى الnabiy salى اllahu عalيyh wali wasalam niman baa u yimaadeen nebiga salى اllahu عalيyh wali wasalam oo waxay ku yidhaaheen an ibcad macanaa rijaala yucallimuuna alqur'aan nagu dar oo na soo raaci niman oo na bara qur'aanka iyo wasunna sunadana bara diintana baraa nagu soo dar fabacata ilayhim sabciina rajula min alansaar toddoba nin oo ansaara buu ku daray yuqaalu lahum alqura quraa la dhihi jiro xufadu qur'aanaha fiihim khaali xaraam waxaana ku jira abtigay xaraam ibni milxaan radia allahu canhu yaqra'uuna alqur'aan qur'aankay aqriyi jireen habeenkii wayatadaarasuunahu bileyl habeenkiina way isla aqrisan jireen yataclimuunahu ay baranayeen wa kaanuu binnahaari yaji-uuna bilmaa biyahay soo dhaamin jireen fayadacuunahu fi lmasjid masjidkay dhigi jireen oo dadku weysa qaato cabcabo oo marka dadka bay u khidmaynayeen ahlu masjidka maalintii habeenkiina qur'aankay aqrisan jireen oo ku cibaadaysan jireen wayaxtadibuuna waa qaryaysan jireenoo wayabiicuunahu way iibin jireen qoryahaas wayashtaruuna bihi طacaama cuntay kugu iibin jireen liahli الsufati walilfuqaraa fabacahum الnabiyu salى اله alay slam nimankaasuu diray nebigu sal ly slam facaraduu lahum way u banbaxeen yani jidka uga soo baxeen ninkii nimankaas ka dalbada hortii hore nin wuxuu ahaa zaciim ahoo qabiilo banu caamir la yidhaaho zaciimkooda ahoo la dhihi jiray abubara la dhihi jiray laqabkiisana lagu yaqaanay mulaacib اlasinna ninkaasoo isagu maanu islaamin laakiin kolkuu nebigu sal lla alay slam islaamnimada u bandhigay ayuu yidhi arrintaada aad igu yeedhaysaa way fiican tahay haddii tolkay aad ku soo darto rag diintaada ugu yeedhana waxaan rajaynayaa inaan ay aqbalaan markaasuu nebigu yidhi sal lla alay slam waxaan waan u baqayaayoo qabaaishii kale aan baqanay markaasuu yidhi anigay magan ii yihiin saasuu marka usoo diray wiil uu adeer u yahay oo la dhihi jiray camar ibnu tufayl oo adeertiisaa kula tartami jira madaxtinimada yaa ku dalbaday marka qabaa-il kale ku dalbaday saxaabadii oo marka baajidka loo joogso iyagoo iska socdo oon dagaal kusoo talagelin faqataluuhum way laayeen qabla an yabluquu lmakaan meeshay ku socdeen intayna gaadhin faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen allaahuma balliq cannaa nabiyana annaa qad laqiinak faradita canna faradiinaa canka waradita canna allow nebigaaga naga gaarsii inaan kula kulannay oo aad naga raali noqotay annanu aan kaa raalli noqonnay wa ataa rajulun nin baa u yimid xaraaman abatiga xaraam buu u yimid oo gadaasha uga yimid qaali anas anas abtigiisa ahaa min khalfihi gadaashiisa uga yimid faطcanahu birumxin waran buu ku tumaatiyey xataa anfadahu ilaa xagga kale uga bixiyey faqaala xaraamu radia allahu canhu xaraam baa wuxuu yidhi fuztu warabbi اlkacba walle waan liibaanay rabbiga kacbadaan ku dhaartee dilkaasuu liibaan marka ka dhiganayaa markaas gaalkii dilay baaba la yaabay oo muxuu yidhi wamaa qataltu rajul oo ninka miyaana dilin liibaantu sheeganaya maxay tahay soo aniga dilayba ma ah laakiin jaahil buu ahaaye wuxuuna garanaynin dilkaa fii sabiili illaahi lagu dilaayo qiimuhu uu leeyahay buuna garanaynin markaas faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wala slam rasuulka allah wuxuu yidhi ina ikhwaanakum qutiluu walaalihim waa la laayey wa inahum qaaluu waxayna yidhaaheen allahuma balliq cannaa nabiyana anna qad laqiinaaka faradinaa canka waradiita canna markaas alla subxana wa tacala farrintoodiina sidaa wax lagu soo gaarhsiiyo muttafaqun calayh wa hada lafdu muslim wa canhu radia allahu canhu yani can anas bni malik qaala gaaba canii anas bnu nadr adeerka anas ibnu nadri baa wuxuu ka maqnaa radia allahu canhu can qitaali badrin dagaalkii badri buu ka maqnaa faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuula allah isagoo ka shallaayay kolkuu arkay fadliga iyo ay dagaal baa dhacaya len ismaanu lahayn yaa rasuula allahi qibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaa rasuulka allow dagaalkii ugu horreeyay gaalada la dagaalantay la illaahu ashhadanii alla hadduu ijoojiyo aan ka qayb galo qitaala almushrikiin gaalada la dagaalankeed layarayanna allahu alla waa arki doonaa mise layuriyanna allahu alla wuxuu tusi doonaa dalka oo muujin doonaa maa asnacu waxa aan sameeyo waxa aan sameeyo waa un la arki doonaa yani wax la tilmaami kara ma oho oo ibhaam ibhaam liajli tacdiim baa la yidhaha kaasoo kale falamaa kaana yowma uxudin inkashafa almuslimuun markii dagaalkii uxud uu dhacay baa muslimiintii ay carareen oo jabeen faqaala markaasuu yidhi allaahumma inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa alla waa kaaga cudur daaranaya nimankaas waxay sameeyaan yani asxaaba muslimiinta jabay buu ka wada wa abra-u ilayka mima sanaca haaulaa waxaana kaaga bari noqonayaa nimankaas waxay sameeyeen yani mushrikiin gaaladii buu sheegayaa uma taqadama hore u socda gaaladii hore ugu socday wastaqbalahu waxaa ka hor yimid sacd bna mucaadi radia allahu canhu faqaal ya sacd bna mucaad sacd bna mucaadow aljannata warabbi nadri jannadii nadri rabbigiisaan ku dhaartay nadrina waa aabbihi inii ajidu riixahaa min duuni uxud carafteedaan ka helayaa uxud sokadiisa uxud sokadiisay jannadii iiga soo carfaysaa waa isaga nool bay marka jannadii u soo carfaysaa taasuna waa karaama min acdami alkaraamaat qaala sacdun sacd ibni mucaad baa wuxuu yidhi fama istaطactu yaa rasuul allahi maa sanac siduu yeelay oo kale inaan yeelo ma ana kari karin yaa rasuula allah qaala anasun radia allahu canhu fawajadnaa bihi waxaan ka helnay bidcan wa hamaaniina dhowr iyo siddeetan oo darbatan bisayfi ow dacnatan birumxin ow ramyatan bisahmin isugu jirta seef lagu dhuftay iyo waran lagu tumaatay iyo fallaar lagu soo riday dhowr iyo toban dhowr iyo siddeetan yacni nabar buu ka wada oo intaa isugu jirta wawajadnaahu qad qutila wamathala bihi almushrikuun waxaan hellay isaga oo la dilay oo gaaladii ay jirdileen oo xubnihiisii ay googooyeen sidai muslimiinta shahaadadii ay u galeen falamaa carafahu famaa carafahu axadun qofna ma aanu garanin ilaa ukhtuhu walaashi mooyaane walaashu ma garata iyaguna waxbay ku garatay bibanaanihi farihiisay ku garatay faraha xubnahooda calaamad uu ku lahaa iyo ayay ku garatay iyaduna qaala anasu radia allahu canhu fa kunnaa naraa waxaan u malayn jiray buuhi ow nadunnu waxaan u arkaynay mise waxaan u malayn jiray buuhi ana hadihi alaayata nazalat fiihi wa fii ashbaahihi aayaddanu inay ku soo degtay isaga iyo raggay lamid ahaayeen maalintaas si geesinimoa u dagaalamay oo طalxatu bni cubaydillaahi radia allahu canhu ay ka mid ahaayeen aayadduna maxay ahayd min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh وminhm man qضىa naxbahu وminhm man aayaddaasay ahayd mutafaq عalayh waqad sabaqa fii baabi اlmujaahada halkaasuu ku soo horomaray waxaana raqamkiisu ahaa boqol iyo sagaal wa can samurata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيyh wali wasalam ra'aytu alleylata xalay waxaan arkay rajulayni atayaanii laba nin oo i yimid oo fasacidaanii fasacidaa biya shajara geedda ila koray xadiidku waa dheeraaye wuxuu soo waday soo waday soo waday buu wuxuu yidhi geedkii bay ila koreen faadkhalaanii daaran hiya min hiya axsanu waafdal waxay korsiiyeen daar oo wanaag badan oo qurux badan tii hore kaad u wanaag badan lam ara qatu axsana minha wax ka fiican aan arag qaala markaasi waxay idhaaheen amaa haadihi daar markay waxyaalo badan ay soo tutuseen u fasirayeen bay ugu dambaysii weereen daartan aad ku jirtaa fa daaru shuhadaa daartii shuhada wey tii horead ka soo baxdayna lagu tusayna daaru caamati almuslimiina bay ahayd rawaahu albukhaariy wa huwa bacdu xadiidin طawiili fiihi anwaacu اlcilm wa sayaأtii fii baabi taxriim alkadibi in sha allahu tacaala uma soo hormarina wuu imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa alf وخمسمية ستة وأربعين buu ku imaan doonaa وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع أم الربيع بنت البراء وهي أم xاarثة بن سراaqة ninka hooyadii weeyaane أتت النبي صلى الله عليه سلم nabigay u timid فqاaلت ya رasuul الله alaa tuxadiunii can suraaqa wiilkeedii bay sheegaysaa oo dagaalkii uxud ku dhintay dagaalkii ku dhintay beder miyaadan iiga warramaynin suraaqa waqad kaana qutila yowma badrin dagaalkii badri baa lagu dilay wiil aadu da-yarna waa ahaa fain kaana fi ljannati sabartu hadduu jannada ku jiro ahlu janno uu yahay waan sabrayaa uma ooyayo wain kaana hayra daalika sidaa si aan hayn yahayna ijtahadtu calayhi fi lbukaa ilan laba khasaaro noqonaya oo inta anu ooyayo waan ku dadaalaya aad baan uga ooyaya faqaala markaasu wuxuuhi yaa umma xaarifa ummu xaarifaay inahaa jinaanun fi ljanna waa jannooyin jannada ku dhex jira hal janno kaliya maaha wa ina bnaki asaaba alfirdows alaclaa wiilkaaguna firdowska sare ayuuba helay jannada baarkeediibuu helay oo eh, muxuu ahay ka sarraysa un muxuu ahaayey mid alwasiila ee nebiga sala alla alay slam uu gaarka ah rawah albukhaari markaasna iyadoo bakin bakin yaa suraaqa leh oo wiilkeeda u hambaliyaynaysa ayay meeshii ka noqotay radi allahu canhuma wa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala jia biabi aabbahay baa la keenay ilaa nebiyi sala allahu alay wasalam nebiga loo keeno lasoo hordhigay waqad muhila bihi isagoo la jirdilay oo sankii iyo afkii iyo dhegihii laga googooyey fa wudica bayna yadayh hortiisaa la dhigay fadahabtu waan tagay akshifu can wajhi inaan wajigiisa marada ka qaado fanahaanii qowmii qawmi bilyaad ynhaani qwmi qwmi ha qwmi tolkaybaa ii diiday qowmun buu aniga ii dhigay waxaa ii diiday tolkaybaa ii diiday oo yidhi dhaaf ha ka qaadin marada faqaala nebiyu sal lla ly sl markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa zaalat almalaa'ikatu tudiluhu biajnixatihaa malaa'igtu ma ayna ka zuulin inay hadhayso baarasheeda ku hadhayso qoraxda uga dhigto muttafaqun calayh bal karaamadaas feeriya marka qof dhintay oo meydkiisii malaa'igta alle ay waardiinayso oo xataa qoraxda ay ka waardiinayso cadceedda kolegta looga ba-ayo qof cadceeddii jirhkiisa inay taabato looga baqaayo miyaad u malaynaysaan in alle subxaanah wa tacaala naar uu ku sii daynayo wa can sahl ibni xunayn radi allahu canhu ana rasuula allah sal l slam qaal man sأl اllaha tacaalى الشhahaadaةa bصidqin ballagahu اllahu manaaزil شhuhadaaءi wamaata calىa firaashihi mutafaq عalayh qofkii alla weydiista shahiidnimo weydiisto oo laakiin run iyo dhab ay ka tahay oo qalbigiisa ay ka tahay carabkuna ayna ka ahayn alla darajooyinka shahaadada ayuu gaarhsiiyaa walow guri hadduu sariirtiisa ku dhintay iyo firaashkiisa ku dab dhintan yani laakiin bisidq xadiidkuna waa rawahu muslim waxaanu ku maray raqam sabca wa baan ku soo maray baab likhlaas baabkii ugu horreysay ee ikhlaaskii xaggaasaa baan kusoo marray awan وعn أنس رضي الله عنه qاaل qاla رsuل الlhi صلى اه عليه وسلم mن طلبa شhaهاadةa صاadقا أعطiyahaa walow lam tusibhu qofkii qofkii dalbada shahiidnimo dalbada isagoo run ay ka tahay waa la siiyaa shahiidnimadaa walow xataa haddayna gaadhin yani dilkii aanu gaadhin kolku tahay darajadii waa la siinaya ikhlaaskaasaana sidaa u keenay rawaahu muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali slam maa yajidu shahiidu ma helayo oo ma dareemayo qofka shahiidkuuhu min alami اlqatli min masi اlqatli taabashada dilka yani xanuunka dilka kama helaayo oo kama dareemayo ilaa kamaa yajidu axadukum ilaa siduu u dareemaya mooyaane midkiin min masi lqarsa qanjaruufada qanjaruufada taabashadeeda yani qanjaruufada xanuunkeeda oo kale mooyaane xanuun kale kama helaayo hadduu ku dhaco garnay ku dhaco ama xabad ku dhacdo ama naabaalma uu gubo ama eh, muxuu eh, seef lagu dhufto oo si xun xataa uu dhinto oo jirkiisa uu googo-o xanuunka kole ku taa waa la ilowsiinayaayo xanuun wax yar oo lagu ajirsiiyo unbuu dareemayaa sidii quraanjo qanintay iyo qanjaruufa iyo wax sidaas oo kale ah rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana xadiidku waa xasan weeyaane صaxiix maaha صaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيir xasanahu fi صaxiix اjaamiع الصغيir وعn cabdاللaahi bni abi أwفى radي allahu canهuma عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم في bعضi أياamihi dagaaladiisa midood اlatيi laqiya fiiha الcaduوa maalmihiisi oo adag oo la kulmay midood yani dagaaladii uu galay midood buu intadara sugay oo dib uu u dhigay muxuu ahaay dagaalka bilowgiisii xataa maalat الشhamس ilaa qoraxdii ay ka zuushay oo duhurkii uu ka galay uma qaama fi الnaas dadkii buu isdhex taago faqaala wuxuu yidhi أyuha الnaas dad yahow laa tatamannw liqaaءa alcaduw ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa was'alu اllaha alcaafiya alla balaaya la'aan weydiista faidaa laqaytumuuhum fasbiruu markaad la kulantaanu kolkaa rag raga noqda oo mxaa sabra oo adkaysta oo dagaalka dhibaatooyinkiisa laakiin kolka hore haba ha jeclaysanina waclamuu ogaada ana aljannata taxta dilaali suyuuf uma qaala markaasuu elferi wuxuu isku daraya nebigu sal اllau alay slam gubaabo iyo iyo ducub isku daraya iyo waktiga haboon oo dagaalka ku haboon oo guusha munaasibka u ah oo lagu beego allahuma munzila alkitaab allow allihii soo dejiyey kitaabkow wamujri asaxaab daruurta ka socodsiiyow wahaazima alaxzaab colalka midka jebiyow ihzimhum allow jebih wansurnaa calayhim naga taageer guusha naga sii mutafaqun calayh wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu canhumaa qaala qaala rasul lah sal ly slam fintaani laa turaddaani laba lama diido laba ducadood laba alla aqbali ow mise wuxuu yidhi qallamaa turaddaani wax yar baa la diidaay oo aan la aqbalin adducaau cinda annidaa waqtiga adaanka ah adaanku kor ku dhammaado bayna aladaani waaliqaama ducada la duceeyo wa cinda alba'si iyo dagaalka agtiisa xiina yulximu bacduhum bacda markuu qaarkood qaarka kale hilbaynayo oo hilbahooda xubka laisku laisku jarjarayo labadaa goor lama ducada lama aqbali waayo labadaa goor ducada waa la aqbalaa ilaa riwaa kale iyadu waxay dhahaysaa wax yaran baan la aqbalin inta badan waa la aqbalaa ama waaba la aqbalaa had iyo goor rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaano saxahu اlalbaniyu fi صaxiixi اljaamiع الصغيir w can anasin radia allahu canhu qaala kana rasul lah sl l sl rasuulka alla wuxuu ahaa idaa gazaa marka uu duulo qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma anta cadudii wa nasiiri allow adigaa cududaydii iyo taageerahaygii ah adigaan kugu tiirsanaya bika axuulu wa bika asuul adigaan kugu xeelaydaysanayaayoo adigaan sababtaada ku dagaalamaya wa bika uqaatil adi sababtaadan ku dagaalamaya adoo aniga ku taageersanaya kugu tiirsan baan dagaalamaya rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiidun xasan xadiidkana marka waxa weeyaan xasan keliya meha waa صaxiix oo صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع wa can abi musa radia allahu canhu ana nebiya sal ly slm kaana idaa khaafa caduwan idaa khaafa qowman markuu rag ka baqo dad uu ka baqo qaala wuxuu dhihi jiray allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaala xadiid صaxiixa weeyaan صaxaxahu fi jaamiع صغيir صaxiix jaamiع صغيir wuxuuna kusoo hormay raqam tiscumiya waaxid wa amaanin buu kusoo horamaray dadka jooga meelaha tarxiilka iyo waxyaalahaas ay isaga baqaayaan sida kenya iyo sacuudiga iyo waxyaalahaasa dadkaasna munaasib bay u tahay inay markay ka baqaayaan askar iyo waxyaalahaas iyo ducadan oo kale iyo xasbalada iyo inay badiyaan dadka mxuah meelaha jihaadka uu ka socdo joogana iyagana waaba inay aada iyo aad arrintaa ay u badiyaan وعn iبni cmr radي allahu canهuma ana rasuula الlahi صl slm qaal alkhaylu macquud fii nawaasiha alkhayru ilى ywmi اlqiyaama mutafaq عaleyh fardaha waxaa lagu guntay foodooda ayaa khayr lagu guntay taniya qiyaamaha khayrkaana marka waxaa fasiraya xadiidka soo socda oo waxaa laga wadaa ajr iyo haniima khayr aakhiro oo ah ajriga iyo khayr adduunyo oo haniimo ah fardaha marka kolka la sheegayana ma aha fardaha keliya inay sidaa yihiine waxaa la wixii fardaha muxuu ahaaye sidoodoo kale waxu tara ama kaba sii waxtar badan sida alaadka kada la intaajiye dabaabaadka iyo muxuaha beebaha iyo dayuuradihii iyo kuwaasuna waan soo gelayaan ma aha marka farduhuna inay qiimo beeleen oo qiimo ayna lahayn ma ay ahaa dagaalku waa un dagaal waxaa jira marka wax la yidhaaho silaaxun abyad la yidhaaho soolka iyo tooriyaha iyo la isula baxo gacanta la isula tago ayaa xataa jira marka in hubka yaryaro aanu sawnka kada waxba tarayninoo hub qaaraadka kasoo gudbo oo laysku garaacabaa laysku baabi'iyaabaa jira iyo waxyaala sidaas dadka qaarkood ay ku andacoodaan taasu qima male leh hub waaweynna waa jiraa hubka yaryara waa jiraayo waa loo baahan yahay had iyo goor kuwa eh, eh, aslaxada ay wataan milatariyaalka ugu cusub ee dawladaha ugu xoog badan ah basoolada iyo muxaas baylaad iyo kuyaalkaasuna waa ku jiraan wa can curwata albaariqiy curwat bni suraaqa albaariqiy mise curwat bni jacdin albaariqi radi allahu canhu ana nebiya sal l slm qaal alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhaylu ilaa ywmi alqiyaama alajru waalmaqnam muttafaqun caleyh marka ajrigiibuu fasiray xamjeeda khayrkiibuu fasirayaayo waa ajar iyo haniima ajar iyo haniima had iyo goor yaa ku ladhan oo la socda wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slam man اxtabasa farasan fii sabiili اllah qofkii xidha faras jihaad fii sabiili اllahi dar alla u xidha iimaana biاllahi watasdiiqan biwacdihi alla rumays uu rumaysan yahay iyo rumaynu alla u rumaysanayo ballanqaadkiisu ku ballanqaada ku yabahay fa ina shibacahu dharagiisi iyo wariyahu wabaxiisi iyo warawshahu iyo saaradiisuba wa bawlahu iyo kaadidiisu fii miisaanihi yowma alqiyaama miisaankiisa ayaa la saarayaa maalinta qiyaamaha rawaahu bukhaari marka waan soo marray kankada kuwa la macnaa baan soo marray iyo sida loo saarayo miisaanka loo saarayo waan soo marray xadiidkii ka warramayey qofku meel intuu ku xidhan waxay ka daaqday iyo biyihii ay soo martay cabtay iyo orodkay oroday iyo saaladay dhigtay iyo kaadid wax waloo dhan baba mar miisaanka in loo saaray وعn أbي مسعوudi رضي الله عنه qاala جaءa رaجuل إلى النبي صلى اه عليه وسلم بناaqة مkطuمة nin baa u keenay nebiga salى الlahu عalيyه wali wasalam hal oo khiطaam leh khiطaamna waxaa la yidhaahaa salxirka halkan faruuxilka ka nidan soomaalidu waxaa jira xadhig yaro dhuuban oo hogaanka daraftiisa inta lagu xidho awrka kolkuu layrga yahay iyo kolkuu gaabiyo iyo kan muxuu aha geedaha hareeraha daaqa kolkii la socday iyo faruurta lagaga xidha baa jira si uu si fiican ugu hogaansamo laakiin carabtu sankay ka duruursaa sankay ka xidhaayo marka xadhigaas dhuubane sanka lagaga xidho yaa khitaam la yidhahdo yani hal uu hogaaminayo oo khitaamkaas zimaamna waa la yidhaahaaye uu sanka intuu ka dalooliyo oo wada buu keenay oo karmoon oo layli oo mxuaha hayin ah oo u tabarucay jihaadka ugu tabarucay markaasuu faqaala lahu wuxuu yihi rasuulka al sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi ninkii haadihi fii sabiili illah tanu waxaa weye fii sabiili illahi weeyaan yani jihaadkaan ugu tabarucay ee iga qaba rasuul allah faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laka biha ywma alqiyaamati sabcu mi'ati naaqatin kulluhaa makhtuuma waxaad ku leedahay iyada beddelkeeda maalinta qiyaamaha toddoba boqol oo halaad oo mid waliba ay sideeda oo kale makhtuuma ay u tahay oo sanka ka xidhan tahay oo ay ay karmoon tahay aad ku leedahay rawahu muslim tanna marka waxaa weeyaan waxa jihaadka loogu tabarrucayo sadaqada jihaadka loogu tabarucaayo waxaa la laalaabaa iyado toddoba boqol baa la laabaa ilaa i wixii ka sii ayb waxaana soo maray xadiid kale oo dhahayay sadaqada waxa ugu fiicanu inay saddex shay iin sheegay muxua khaymad iyo khidmad iyo hal awrqaad ah oo qaalin yaroo aan ahayn daciifa aan ahayn saddexdaas oo lagu tabadhaco marka middii weeyaan oo ninka kad weliba mid eh, hal eh, uu tababaray oo karmoon oo qumaati hayin u ah ayuu keenay markaasa waxaa le ninkaa toddoba boqol oo halaad ayaa lagaaga dhigayaa leto waxaa loogu dhufanayaa eh, ah, toddoba boqol oo halaad baa looga dhigay toddoba boqol baa loogu dhufanaya وعn أbي حmاd ويuqاl أbو سعاad ويuqاl أbو أسيd أbو أسد ويuqاl أbو cاmr ويuqاl أbو cمr ويuqاl أbو الأسود ويuqاl أbو cabs intaasoo khilaaf ah ayaa ku jira kunyadiisa cqبة بن cاmr الجuhني رضي الله تعالى عنه qاla smعtu رsuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم وهuوa عlى المنبر rasuulka alla ayaan maqlay isagoo mimbarka ku taagan oo yaquulu oo leh waaciduu lahum ma masadactum min quwa aayaddaas aqriyey isagoo jihaad dadka ku guubaabinayo oo aayaddaas aqriyey waaciduu lahum u diyaarsada gaalada ma mastatactum waxalla waxaad kartaan oo min quwatin tabaraba wixii tabar iyo awood aada leedihiin oo dhan oo gaalada aad kula jihaadi kartaanba diyaarsada oo waxba iskula iskula hadhin wax allala waxaad kartaan way markaasuu quwadaasuu nebigu sala allahu alayh wala slam fasirayaayo markaasuu wuxuu yidhi alaa ina alquwata aram alaa ina alquwata aram alaa ina alquwata aram rawahu muslim war hooy quwadu waa toogta war hooy quwadu waa toogashada iyo ridida wax la rid saddex goor ku celceliyay cuqbata bna caamir radi allahu canhu xadiidkan ninka wariyey ee saxaabiga ah yaa marka xadiidka aada ugu camalfali jiray oo markii bacda wafaati rasuuli lahi sal alla alay wasalamna yuu jihaadka u go-ay oo muxua meel alla meesha jihaad uu ka socdaa yuu aadi jiray markaasuu wuxuu sayfaha iyo warmaha iyo waxyaalaha isagu aada umaba daryeeli jirine wuxuu aada iyo aada u daryeeli jiray muxuu aha qaansooyinka iyo fallaaraha iyo aada u urursan jiray oo xataa kolkuu dhintay kolka ku tahay waxaa la yidhaha waxaa laga helay tarikadiisii lix boqol oo qaasabo ayaa tarikadiisii laga helay marka isagoo nin da-weyn abuhadiyo goortoogta uu baran jiray oo xadiidkaas rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu sidaa u yidhi aayaddaas sidaa uu fasiray ee uu leeyahay quwadu waa ramyiga horta ulama jeedo inay quwadu keligeed uun quwadu oo dhanog ayn ramyiga ku kooban tahay oo wixii kale ee hub ah ee aan la aan la gelin aanu quwad ahayn waxa gaadiidka ahe dadka qaadaana aanu quwad ahayn kama wado oo fardaha iyo seefta iyo bilaawaha iyo waranka iyo waxyaalaha manjaniica manjaniicdaba iyado ramigay soo gelaysaa in waxyaalahaas uuna qiimo lahayn oo aanu quwadda aanu ku jirin ma aha ee waxa weeyaan quwadda midda ugu weyne ugu muhiimsano waa ramyiga kaasuna wuxuu lamid mid yahay xadiidkii kale dhahayay alxaju carafa xaju carafa xajku waa carafa yani arkaanta xajka rukniga ugu weyno waa carafa marka kana waxaa weeye anwaacda quwada midka ugu weyne ugu muhiimsanu waa ramyiga ramyigaa uu sheegaya nebiguna sala allahu alayh waali wasalam ku khaas ma aha kii zamankiisaa joogay oo muxuu ahay fallaaraha ahaa wax la gamo berigaas waxaa noogu isticmaali jiray fallaadha keliya xataa manjaniiqda waa ka dambaysay nabiga sala allahu alayh waali wasalam darigiisii waa ka dambaysay oo muslimiintu mayna ku intifaacin ilaa bacda wafaati rasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam marka kolkuu leeyahay alquwatu ramyu wuxuu ka wadaa wax alla wixii ramyi u suubada oo dhan ee kolkaa la yaqaanay ama la baran doono sida hadda muxuu ahaaye rasaasta iyo madaafiicda iyo sawaariikhda iyo qanaabisha iyo kuwa dayuuradaha laga ridi iyo kuwa dhulka laga ridi iyo kuwa laga rido badda laga ridi iyo waxa kuwa qaaradaha u kala gudbiyo waxalla wixii quwada oo dhan ee rami ahoo dhanuba waa soo gelayaa hadalka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam marka taasna waxa weeye guubaabo oo nebigu sala allahu alay wasalam ummaddiisa uu ku gubaabinayo inay bartaan hubka ribidiisa iyo mxuahay ay bartaan oo ay samaystaan markay muslimiintu muslimiin quman ay ahaayeen ee dawlad ay lahaayeen khilaafadoodii ay jirtay ee jihaadka ay wadi jireen way samaysan jireen oo hadba hub cusub bay iyaguna soo saari jireen wax alla wixii hub oo cusub oo ah soo baxana waa iibsan jireen ama waa baran jireen marka waajib bay ku tahay dadka muslimiinta ah inay gaalada kula tartamaan oo ay mxuahay hubka ay bartaan oo ay iibsadaan oo ay samaystaan waxaan maqlaynaa waayahan kala dambe inay ka calaacalayaan oo muxuu ahaayey hubkii lagu canoqabateynayo oo gaaladii ay dhan ka wada noqotay oo maraykanku isagoo hogaaminaya oo ay dawladii muslimihe ay ka dareemaan inay samaysan karto hubka dariga ay samaysan karto ay cadaadi saarayaan oo cunaqabateynayaan oo dacaayo ku furayaan oo caalamkao dhan ay eh, kusoo jeedinayaan dawladdii gaale ee samaysatana ay u ogol yihiin hindi iyo bakistan maalan hadda ka soo qaadno masr iyo iyo israa'iil israa'iil way samaysatay oo weliba waa diidan tahay inay feermayso eh, joojinta hubka dariga fididiisa eh, muxu ahay inay waafaqdo oo ay joojiso waa diidan tahay waxbana wax dicaayay iyo wax cadaadin cadaadinoo la saarayaa ma jiraan hindiya way samaysatay bakistan oo aan la hubin inay samaysatayna waa muxua caalamkii oo dhan baa lagu diray oo waxaa la leeyahay waxay ku magacaabeen alqumbula alislaamiya bay samaysanayaan caalamkay khatar ku yihiin waxaase lagu soo jeediyay marka waxaas oo dhan inayna waxba u dhegdhigin oo ayna dicaayaadkaas oo dhan ayna waxba kasoo qaadin amarkii nebigooda sala allau alay w slam ay u hogaansanaan oo hubkaa ay samaystaan oo qofna ayna ugu aaban yeelin yaa waajibkooda ku inuu qayrkood intuu samaysto iyagii ay gacmaha laabtaan waa midda u diidan yahay nabigooda sala allahu alayh waali wasalam rawahu muslim wacanhu radi allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alay slam yaquul satuftaxu calaykum araduuna wayakfiikum allah waxaad qabsan doontaan dhulal baad qabsan doontaan allaana idinkaafiyi doono oo khadam iyo waxaad yeelan doontaan maal baad yeelan doontaanoo inaad shaqaysataan oo waa alla waa idinka kaafteen waa idinka kaafiyi doonaayo waad nasan doontaan oo waa raaxan doon waa raaxaysan doontaan oo maal la idinku shaqeeyey iyo dad khaadimiin ah oo idin shaqeeye adeegayaal iyo shaqaale iyo baad heli doontaan falaa yacjiz axadukum midkiin yaanu ka doqonoobin an yalhuwa biashumihi inuu ku ciyaaro muxuu ahaaye ahay leebabkiisa oo fallaadhi iyo ridideedii iyo waxyaalahaasu ku ciyaaro intuu meel iska fadhihi lahaa uu taa ku maaweelo ile kolkii qofkii hawl hayni kolley wuxunbu ku maaweelaya intuu shax iyo jara iyo waxyaalo sidaas iyo ay ku maaweeli lahaayeen ama muxuu ahayey ciyaar iyo e, qoqosol iyo saaxiibadiisii la shirkooda iyo waxyaalahaasi ku maaweeli lahaa yuuna ka doqonoobin oo ka nacasoobin o aanu ilaawin inuu toogta barto rawaahu muslim wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slam man cullima aramya uma tarakahu falaysa mina aw faqad casa rawaahu muslim qofkii la baro toogta la baro oo haddana ka taga ka tago ilaawa faraha ka qaada falaysa mina annaga naga mid maha ow mise wuxuu yidhi faqad casaa wuu casigaroobay dembiile weeye kaasu rawahu muslim marka in la bartaana waa waajib kol haddii la bartana inaan la sii daynin oo la joogteeyo farsama waa fara ku hahayn bay yidhahan soomaalidu haddii faraha uu ka qaado waa ilaawaya marka inaanu ilaawin ee uu joogteeyo arrintaas oo had iyo goor faraha uu ku hayo oo uu cusboonaysiiyo oo yaa waajib ku ah وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول in allaha yudkilu bisahmi lwaxidi alaaata nafarin aljanna alla wuxuu jannada ku geliyaa halka fallaan ee keliya saddex qof saanicahu kii sameeyey kii qoray yaxtasibu fii sancatihi alkhayra oo ku dalbaaya samayntiisaana khayr ku dalbaaya oo dar alla u samaynayo oo dadka muslimiinta ah ku hubaynaya waraamiya bihi kii riday gaalada ku riday wa mumbilahu iyo kii usoo dhiibay kii ku hubeeyey usoo dhiibay mumbil waxaa la dhihi jiray rag jiishka la socda oo fallaaraha la riday ee meelaha ku daadaatay soo ururiyo oo u geeya hadba qofka ay ka dhammaato siiya marka ka bakhaarhayaha ah ee hubka jeiska u haya ee ragga siisiinaya u kala qayqaybinaya ee hadba qofkay ka dhamaataayo usoo doonanayo ee usii dhiibaya iyo kasoo ururinaya wixii la riday ee meelaha ku daadaatay lama mar isagoo in la ridaa w waa usuu badaaye intabaayo way soo gelayaan warmu warkabu gama oo fuulana farda fuulkana barta iyo dayuuradaha iyo dabaabadihi iyo waxaasna barta fuulitaankooda iyo wadidooda wa an tarmuu axabu ilaya min an tarkabu inaad riddaan oo ramyiga aada barataan baanan ka jeclahay foolitaanka fardafoolnimadii waxyaalahaas xadiidku ilaa intaa waa daciif daciif weeye ilaa intaa waman taraka aramya bacdamaa cullimahu ragbatan canhu fainahaa nicmat tarakaha ow qaala kafaraha qofkii ka taga gamnidda ka taga intuu la baray dabadeed nacayb uu necab yahay uuna u abayeelaynin oo uu dhaliyalsanaya daraaddeed fa innahaa nicmatun tarakahaa waa nicmad uu ka tagay mise wuxuu yidhi nicmatun kafaraha waa nicmo uu ka kufriyey yacni uu diiday oo uu yaray rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidka wariyey waxaa kaloo wariyey aلtirmidi wالnasaa-i wabnu maaja yani afartuba waa wariyaan asxaabu sunan ah waxaa kaloo haddana isaguna wariyey addaarimi wa axmed sanadkiisana waxaa ku jira nin majhuula ku jira marka saasuu daciif ku noqday laakiin faqrada ugu dambaysa ee waman taraka aramya bacdamaa cullimahu intaas dhahaysa iyadu waxay leedahay shaahid mursal ay leedaho saxiix ah oo saxaxu sheikhu اlalbani fi saxiix jaamic الصaغيir marka intaa kalese iyadu wax ma leh wax shaahida ma leho daciif weeyaan lihada ضacafahu الsheikh اlalbani fi صaxiixi sunani abi dawud wa صaxiix fi waxaan ujeeda ha في ضعيف أبي داود وضعيف الجامع الصغير وغيره ku ضعيف <clears throat> وعن, أبي وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفر ينتظلون wuxuu soo maray nebigu salى الlaهu عalيه وaلي وسلم jamaaco oo toog baranaya niman wax toogtooganaya ayuu soo maray munaadara yaa lagu magacaaba taas oo kale musaabaqana waa la yidhaha musaabaqada in kasta oo orodka ay u badan tahay haddana iyada nafteeda oo lagu magaabo faqaala markaasuu yihi irmuu bani ismaaciil fa ina abaakum kaana raamiya rawahu lbukhaariy gama ilmo ismaaciilow aabihin ismaaciil wuxuu ahaa nin toogta yaqaanu ahaa marka waxaa weeyaan xirfadii aabihin hadeynina ee wada waa ku guubaabinayaa nebigu salى الlahu عalيh wali wslam rawahu الbukhaariy wa can cmr bni cabasةa radي allahu canhu anahu qaala samictu rasuula اllahi salى الlaه عalيه wali wslam yaquul man ramaa bisahmin fi sabiili الlah fahuwa lahu cidl muxarara muxarara bita miya mise muxarar keliya qofkii gama fallaadh gana fii sabiili اllahi ku ganaayo waxay halkaa fallaadha u riday oo ula dhigantaa qof la xoreeyey qof uu xoreeyey ajrigiisa oo kale bu halkiiba kuleeyahay halkii fallaadha u riday rawaahu abu daawuud wالtirmidiy wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix wa huwa kama qaal waa sidaasuu yidhi xadiidku saxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix اjaamiع wa can abi yaxya huraym ibni fatik alasadi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam man anfaqa nafaqatan fii sabiili illah kutiba lahu waxaa loo qora qofkii nafaqo ku bixiyaana ku tabaruca jihaad fii sabiili illah u tabaruca kutiba lahu sabcu mi-ati dacf toddoba boqol oo laalaab ayaa loo qoraa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna saxiix weeye xasan keliya ma aha saxaxu fi saxiix jaamic الصغيir kan marka wuxuu la mid yahay xadiidkii aan soo maray ee abu mascuud ee ninkii hasha ku tabarucay nabiga alayh الsalaatu wasalaam ku yihi todoba boqol oo halaad baad kuugu dhigantaa kanna wuxuu leeyahay wax alla wixii nafaqa hasha keliya iyo ninkaan ku qaas ma ahayn wax alla wixii masruuf ahee lagu bixiyo loogu tabaruca jihaadka fii sabiili llahi nooc kastaba ha ahaadee waxaa loogu dhufanaya toddoba boqol baa loogu dhufanaya toddoba boqol baa loo laalaabaya marka jihaadka waxa lagu wixii masruuf ah ee lagu bixiye loogu tabaruca jihaadka fii sabiili illahi nooc kastaba ha ahaadee waxaa loogu dhufanaya toddoba boqol baa loogu dhufanaya toddoba boqol baa loo laalaabaya marka jihaadka kiisa isaga man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waaba ka sarreeyaayo falahu sabcumiata amhaaliha weeyaan وعn أbي سعيidi رضي الله عnه qال qاla رsuul الlahi صلى الله عليه وaلiه وسلم ma min cabdi yasuumu yوما fي sabiili الlah إla baacd allah bdlika اليوم وجهه عن الناar sabciina khariifan متafq عalيh ma jiro addoon oo soomaya maalin fii sabiili الlahi ku soomaya fii sabiili الlahidaasna waan soo marray oo inay laba macno leedahay oo midina ay tahay jihaadka ku dhex sooma mise darcala qofka u sooma alla subxaanahu watacaala marka hadda ku sheegidda uu baab jihaad ku sheegay baa waxa ay tusinaysaa inuu alimaamu nawowi allahu canhu inuu u wado in jihaadka lagu dhex soomo jihaadka soomka lagu soomaayo oo dagaalka dhexdiisa lagu soomo waa u bannaan yahay haddii qofku aanu ku tabaryaraynaynin aanu farinna qaa'idkiisuna aanu farin jeeshkii aanu ninkii taliyihii aanu farin in la afuro haddii labadaa mid u ay noqoto marka waajib bay ku noqonaysaa inuu afuro oo caasibuuba ku noqonaya laakiin qofkii uu u ogolaado qaa'idkiisuna u ogolaado isaguna aan ku tabaryaraynaynin oo dadka soomka badiya ayuu waxaa lagu yaqaanaa soomka waxba ma dhimo goosta dambe caadi u noqota ee dadka jiljilicsan ee u liica soomka waxaa weye dadka ay ugu horeysa barashada ku ee sida isaga afuranaa bisha ramadaan iyo kolkii la gaaro un sideen oo kale marka sidaas marka in lagu soomo waa bannaan tahay ilaa afuraana kolkaa waa banaan tahay wuxuu leeyahay marka alla wuxuu ka fogeeyaa qofka wejigiisu naarta ka fogeeyaa toddobaatan sannadood yani masaafo toddobaatan sano loo socon kari lahaa ayuu ay isaga iyo naarta uu alla subxaanahu wa tacala u kala fogeeyaan muttafaqun calayh wacan abi umaamata radia allahu canhu can nabiyi sala alla alay slam qaal man saama yowma fii sabiili illah jacala allahu baynahu wa bayna annaari khandaqan kamaa bayna asamaai waalard kanaaba ka sii badan rawahu tirmidi qofkii maalin ku sooma fii sabiili illahi ku sooma alla wuxuu isagiyo naarta dhexdooda dhigaa dhufays ama xarab dhulka la jeexay ee la qoday baa khandaq la yidhaah oo labadiisa tarafood inta udhaxaysaayo labadiisa deg inta udhaxaysaayo ay tahay inta cirka iyo dhulka udhaxaysa cirkiiyo dhulka inta udhaxaysana marka waa shan boqon oo sannadood kana aada uga sii fara badan marka toddobaatankii rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa sheegay xadiidku waxaa weeyaan صaxiix weeyaan bishawaahidihi shawaahid badan buu leeyahay صaxahu اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr wa صaxiix الtarغib wالtarhiib وعn abi هurayraةa radي allahu canهu qala qala rasuulu الlahi slى الlه عalيه alي وsلم man maata وlam yغزو وlam yuxadid nafsah bغزو maata عlى شhucbaة min النifaaq rawaahu muslim xadiidkan kaduna wuxuu aad iyo aada u hadidayaa dadka jihaadka fudaysada ee aan ka qayb gelin aan xataa qalbigooda qolta aana kusoo dhicin aada iyo aad buu cambaaraynaya marka dadkaasu aada ugu dhegaystaan hadda waxaaba soo baxay dad dadka jihaadka kaba fadhiisanaya oo ma banaano iyo shuruud gaaraba uu leeyahay waxyaalaha dhahaye bal qofka aan jihaad ka qayb gelin qofka dadka ka celiya iska dhaafay bal tahdiidku ku dhufanaya rasuulka alla sala la alay sl nin waliba ha dhegaysto can abi hurayrata radia allahu anhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam man maata qofkii dhinta walam yaqzu aan duulinna walam yuxadid nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin biqaswin duulaan inuu jihaad ka qayb galaba aan naftiisa ugu sheekaynin aan niyeysanin maata wuxuu ku dhintaa calaa shucbatin qayb oo min nifaaqin munaafiqnimo qayb munaafiqnimo ah ayaa qalbigiisa ku jirta oo ku dhimanaya walciyaadu billah min anifaq marka waa munaafiq munaafiq kamila markaas lama dhihi karan laakiin munaafiqnima ku jirta waa nifaaq marka jihaad la-aantu qofka marka waxaa laga rabaa inuu ama qalbiga ama adinka ama afka ama maalka wuxuun un jihaadka qayb kaga yeesho uu qofkaan jihaadka qaybba ku yeelanino oo niyada ugu yara niyadii kole ku taan aan gashanino munaafiqnimo bay ku tahay arrintaasu oo kolka hadduu dhinto munaafiqnimadaasu ku dhimanaya isagoo ay ku jirto rawahu muslim وعn jaaبiri رadي الlه عanهu qala kuna mعa النabiyi slى الlه عalيه وasلم fي غazاء rasuulka all slى الlه عalيه وaلي وasلم ayaan la joognay duulaan dhexdii faqaala markaasu wuxuu yidhi ina bالmadinati larijaaلا madiina waxaa jooga niman oo maa sirtum masiiran meel aydaan soconin walaa qatactum waadiyan togna aydaan goynin ilaa kaanuu macakum waxay yihiin kuwa idinla jira wa idinla jireenu meeshaad martaanbaba xabasahum almarad jiraa reebtay wa fii riwaayatin xabasahum alcudru cudurdaar baa reebay oo jira iyo wax kalaba ah wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum way idinla wadaagsadaan fi lajri way idinla jiraan taa bedelkeedii iyo wuxuu yidhi ajriga idinla wadaagan marka way idinla socdaana taasaa laga wadaa meeshii aada martaan iyo tallaabadii aada ba ajrigeeda idinla leeyihiin cadowgii aada la dagaalantaanna ajrigiisa idinla leeyihiin rawahu lbukhaariyu eh, min riwaayati anas wa rawaahu muslimu min riwaayati jaabirin walafdu lahu lafdigan kaduna waa lafdigii muslim weeye riwaayada jaabir weeyaan waana soo maray xadiidka oo waxaan kusoo marray xagga ikhlaaskaan kusoo marray xadiidka afar lambarkiisu afar oo haba kusoo maray marka taasuna waa iyada macnaheedu ay ahayd qofku wixii uu niyeysto ee aan u suuragelin isagu uu ka dhab ay tahay haddii uu awood leeyahay uu samayn lahaa laakiin wax ka xoog rooli uu u baxay oo ka maanicay inuu ajirkiisa oo kaamila uu leeyahay وعn أbي موسى رضي الله عنه أن أعraabiyan أtى النبya slى الlه عليه وaلي وسلم nin reer baadiya u yimid nabiga sala allau alay slam faqaala yaa rasuula allah alrajulu yuqaatilu lilmaqnam nin baa haniimo u dagaalama xoole adhesheed u dagaalama waalrajulu yuqaatilu liyudkar nin baa u dagaalama in la sheeg sheego oo geesinimadiisii waxaas iyo la ammaanoo la sheeg sheego jornaalaha lagu qoro telefishinka laga soo saaro oo saasu u dagaalama la dalacsiiyo waalrajulu yuqaatilu liyuraa makaanuhu nin baa wuxuu dagaalamaya ha lagu arko oo geesinimadaas iyo ha sugnaato wa fii riwaayatin yuqaatilu shajaacata nin baa geesinima isaga dagaalamaya oo hiwaayad ule dagaalka oo kolkuu meel lagu dagaalamaya arko iska dhexgalaya isagoon dan kale kalahayn wayuqaatilu xamiyatan ficille iyo qabyaale iyo tolka ayaa la jabinin nin baa u dagaalama intaasoo dhan baa jirta kaba fii sabiili illahi ka wada wa fii riwaayati yuqaatilu qadaban caro u cadhooday buu dagaalka isaga galay faman fii sabiili اllah int intaa keeba fii sabiili اllahi ah faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wali wasalam man qaatala litakuna kalimat اllahi hiyo alculyaa fahuwa fii sabiili اllah muttafaqun calayh qofkii u dagaalama kelimada alla ha sarrayso yani diinta alla ha sarrayso oo gaalada laga gacan sarreeyo muslimiintu iyana jabin qofkaasaa fii sabiili اllahi niyadaas keliya niyada kaliya la rabaa marka qofka dagaalka ka qayb gala oo dhan kulliba mujaahid ma wada aha dagaal alla dagaalkii gaaliya muslimiin dhex maraaya guud ahaan jihaad inuu yahay baan u qaadanaynaa dadkan kada wadaayo inay dan alle u dagaalamayaan yaan u qaadanaynaa oo muxuu xusnu danni bilmuslim laakiin alla xaqiiqada og niyada qof waliba u dagaalamayouna allala kula kula mucaamalaya wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam maa min haaziyatin aw sariyatin taqzu ma jirto koox oo duusha buu mise guuta duushaa ma ma jirto fataqnamu wataslam oo haniimaysato oo nabad gasha ilaa kaanuu qad tacajaruu waxay ahaanayaan kuwa dadejistay oo horey u qaatay huluثay ujuurihim ajriyaalkoodii labadii hulus wamaa min gaaziyatin aw sariyatin tukfiqu mxua soo hongowdaa ma jirto watusaabu oo wax la yeelo wax laga dilo lana dhaawaco ilaa tama ujuuruhum ajrigoodii waa taam noqdaa rawahu muslim marka <clears throat> si aan hadda ka hor soo marray alla subxaanahu wa tacaala inuu u ballan qofkii jaa fii sabiili اllahi u baxa inaan kolle khasaaraynin ama ajri uu la soo noqonayo ama haniimo uu la soo noqonayo ama uu dhimanayo oo janno uu gelayo weeyaan laakiin waxaa weeyaan eh, hadba intay dhibaatadu la eg tahay ba ajriguna noqonaya hadba intay dhibaatadu tahay uu ajrigu noqonaya sida caaishana radiallahu anha uu nabigu u dhihi jiray eh, muxuu ahaayey ajruka calaa qadri nasabik inta dhibihee ku gaadha qadarkeeda ayuu ajrigu noqonayaa oo fii riwaayatin eh, calaa qadri nafaqatiki marka kuwii dhibyaraan uun intay cadowgoodi intuu ka cararo oo meel laga cararay oo xoole iyo iska daaqayaan iyo intay helaan soo kaxayso iyagoo nabad oo waxba aan gaadhin oo qaniimo ka buuxa yimaadaayo ajirkoodii waxba ka naaqusay ajirkoodii kama wada dhammaanin ajri waa leeyihiin kuwii iyaga oo dhaadhaawac ahoo qaar laga laayay oo lasoo jebiyey oo waxba soo waayay soo noqdaase ajrigooda iyo kaamilay leeyihiin marka kuwana ajri iyo haniimay wada heleen ajri yar iyo haniimay heleen kuwana ajri kaamil ah oo haniimo aan lahayn bay heleen وعn أbي أmاmة رضي الله عنه أنa رaجuلا qاla ya رasuul الlahi iidan lii fi الsiyaaxة rasuulka alla u idan siyaaxa iyo idan dalxiis siyaaxada waxay ahayd ummadihii hore cibaadi u ahayd cibaaday u ahayd oo inay iska socdaan oo aanay meel degin oo maalinba meeshii gabalku u dhacay isaga hoydaan oo wixii hortooda ka soo baxay nabaataadka iyo waxyaalahaas iska cunaan yaa cibaado ahaan jirta siyaaxa la yidhaahdo marka tii oo kale ayuu ninkan u malaynayaa inay cibaado tahay oo diintana ay ku tahay sharci ay ku tahay ilan wuxuu arki jiray niman shamaamise iyo waxaa yaala la yidhaahayo kuwii maxaa nasaarada ahoo wareegaysto oo iska socsocdo oo ciise calayhi isalaatu wasalaam isaguna sidaas ahayo nin aada iyo aada zaahidu u abuu ah ahaayo ma guursanaynin oo guryo ma samaysanaynin xoolo ma dhaqanayninoo waa iska soconay ilan diintiisa taasu cibaado ku ahay marka ninkankaaduna tii oo kale u maleeyey inay iyaduna mashruuc ay tahay oo iyadii oo kale inuu sameeyo ayuu ayuu rabaa oo ku cibaadaysto faqaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam ina siyaaxata ummati aljihaadu fii sabiili illahi caza wajal ummaddayda siyaaxadeedu waxaa weeyaan waa jihaad fii sabiili illah ma rabtaa inaad gurigaaga intaad ka tagto aad iska socoto oodan muxuuaha meel ku hoyanin jihaadka u bax marka jihaadka u baxo maalba maantii qayl ay ka soo yeedha aad oo maalba maalinba meel ku orod oo laakiin iska soco soco oo dhulkaa iska marmar oo taa cibaado ka dhigo taas waa la nasakhay marka waa la nasakhay midda tanaa lagu bedelay rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana صaxiix xadiidku saxiix waay sida uu sheegayo isnaadkiisu jeedi weeyaan saxahu fi صaxiix jaamic الصaغيir siyaaxada la iska socdo ee dhulka laska layska yaaco een hadaf aan laga lahayn ee tamashle iyo raaxo iyo waxyaalaha looga qasdaayo ee gaaladu ay ku bedeshay tii awal hore diintooda ahaan jirtay ee cibaada ku ahaan jirtay bay hadda marka waxay ku ku bedeleen mid oo ay iska soconayaan oo dhulalka ay iska marmarayaan oo ay muxuu ahay eh, camera iyo waxyaala intay wataana wax soo sasawirtaan oo iyaguna isa sasawiraan oo waxyaalahaas oo eh, hawo qaadasho iyo nasasho iyo waxyaalahaas ayay ku beddesheen tan noocaas oo kalaa kole ku tahay mamnuuc weeyaan ilaa qofku inuu u socdo uu inuu ku cibro qaato oo khalaa'iqdii hore iyo sidii loo halaagay iyo sidii muxuah korkay ummadaho ambiyadeeda ku caasiyoobeen iyo alla subxaanahu watacaala sidau makhluuqaadkiisa uu yahay inuu ku cibro qaatay iyo qofkii u socdo diin ahaan sidaa u socda mooyaane qofkii iska socdo raaxo iyo tabashli iyo waxyaalaha isaga socda sida naftiisu waa socod macna darra oo qarash uu ku baxayo oo marka waxaa idaacatlmaal baa ku jirta oo waxaa way kaa naftiisu ma aha mid ajrile ma aha marka midkaas siyaaxadu ajriga leh waa laba mid uun waa midkaa jihaadka loo go-ay qofkaa jihaadka u go-ay ee aan kusoo noqonaynin dalkiisii aan kusoo noqonaynine hadba caalamka islaamiga meeshii dagaal uu ka dhacayo aadaya iyo qofka muxuu ahay dhulka marmaraya ee ku cibro qaadanaya taasna wax badan baa laku guubaabiya qur-aanka awalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu ladiina iyo waxyaalo sidaasoo badan baa la yidhaha subxaana wa tacaala وعn cabd للh بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal qflaة kaغaزوة qfla yani rujuuع soo noqodka ayaa qafla la yidhaahaa ama qufuul la yidhaahaa safar iyo jihaad iyo xaj iyo qofkii noqodka laga soo noqdaa la yidhaahaa marka macnuhuna waxaa weeyaan soo noqodka jihaadkii laga soo noqdayo sii socodka duulaankii loo sii socday buu lamid yahay ajarka kula mid yahay oo tallaabooyinkiisa waa loo xisaabaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana sidaa uu sheegayo waa saxiixu saxahu fi saxiix jaamici sagiir xadiidkan kad wuxuu la mid yahay xadiidkii aan soo marray ee salaada ku saabsanaa ee ubay ibni kacb ilradaax xadiidkiisii ninkii dhihi jiray waxaan rabaa in la ii qoro tallaabooyinkayga kolkaan masjidka usii socday iyo kolkaan soo noqdeen guriga kusoo noqdo ee nebiguna sal allahu alayh waali wasalam uu dhihi jiray alla wa isagu kaa daray marka kiibuu buu lamid yahay oo cibaadada aadidda lasii aadayo ama ciid ha ahaato ama xaj ha ahaado ama jihaad ha ahaado ama salaad ha ahaado ama cilmi barasho ha ahaado kolkii loo sii socdo cibaadada shay cibaadada loo sii socdo tallaabooyinkaa qofka waa loo xisaabaya socodkaas ajar buu leeyahay kolka intaa cibaadadii la guta lasoo noqdaan iyaduna sidoo kale weeyaan wاlqaflaة الrujuuc wاlmuraadu alrujuucu min algazwi bacda faraagihi kasoo noqodka duulaankii laga soo noqdo wey korku dhammaaday dabadi wa macnaahu annahu yuhaabu fii rujuucihi bacda faraagihi min algazwi waa laga hawaabinayaa ajarkiisii baa u soconaya kolkuu soo noqdo jihaadka uu ka soo noqdo ilaa gurigiisa uu yimaado ee maaha kolka macnaheedi kol hadduu dagaalkii dhammaaday khalaas socod caadiya weeyaanoo kolka aan sii noqonayno een reeraheenna kusii noqonayno jihaad ileen uma soconno ajri malihin taas ma aha w عن الsائب بن يزيد رضي الله عنه qال لma qadima النبyu صلى الله عليه ولي وسلم min غزوةi تbوk markuu ka yimid nebigu sal ly slm ka soo noqday qaswatu tabuuk uu ka soo noqday talaqaahu nnaasu baa dadkii baa ka hortegay tanna marka waxaa weeyaan jeyshka ka soo noqday jihaadka fii sabiilillahi ka soo noqda in la soo dhoweeyo oo laga hortago oo la maamuuso oo loo hambaliyeeyo oo waxaa weeye dhexda lagaga hortago ee lagu sugin inta imaanayaan taasuna marka tashjiic bay u tahay caruurtoodii iyo loo sii qaado oo laga horgeeyo oo dadkii baa marka ka hortegay fatalaqaytuhu maca sibyaani calaa haniyati اlwadaac waan ka hortagay aniguna anu carruurta ku dhex jiro oo haniyat اlwadaac baan kaga hortagnay ilan sa ibn yaziid radi allahu canhu wuxuu ahaa canug yar buu ahayo waa kaan hadda ka hor soo maray isagoo todoba jir ah in muxuu ahay xajkii xajat اlwadaaci la xajisiiyey oo rasuulka sal lla alay slam la jirkiisa uu xajiyey rawaahu abu dawuuda biisnaadin صaxiixi bihada اlafظ warawaahu الbukhaariyu bukhaarina wuxuu qaaliso wuxuu yidhi dahabnaa natalaqىa rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali waslm maca asibyaani ilaa haniyati اlwadaac waan tagnay annagoo ka hortegayna rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ka hortegayna oo haniyat alwadaac kaga hortegayna yaan <clears throat> tagnay marka labadaa lafdi bay kala leeyihin labadabuna waa saxiix وعn أbي أmامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal mن lm yغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصاabه الله بqاarعة qبلa يوم القيامة rawاه أبو dاود بإسناad صحيح kanu wuxuu la mid yahay xadiidkii kale een soo maray ee ku sheegaya munaafiqnimada ku sheegayey yuu isaguna la mid yahay xagga tahdiidka ayuu kagala mid yahay laakiin waxaa lagu hadidaayo baa kala duwan oo kii horena waxaa xagga diintiisa baa laga hadidaya oo laga eedeynaya oo inuun diintiisa khaalis ahayn oo caqiidadiisa ayna taam ahayn oo uu yahay munaafiqnimo ay ku jirtaa lagu sheegay kanna waa hadidaad weyn oo xagga adduunka musiibo weyn inay ku dhacayso loo sheegay marka wuxuu leeyay ma lam yaqzu qofkaan duulin aw yujahiz kaaziya ama aan qalqaalinin qof muxuahay duulaya oo jihaad aadaya aw yakluf kaaziyan fii ahlihi bikhayr ama aan uga hadhin oo uga dambayn uga naa'ib noqonin qof jihaad ku maqan ahalkiisa khayr aan ugula sii joogin saddexdaa midna qofkaan samaynin casaabahu allahu alla wuxuu ku ridaa biqaaricatin musiibo weyn buu alle ku ridaa qaarica iyo daahiya iyo musiiba isku wada mid weeyaane qabla yowmi alqiyaamati qiyaamaha ka horraysa musiibo weyn unbaa kolley ku dhacaysa intuu adduunka joogo wey marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan jihaadka qofkaan sinaba aan uga qayb gelin waa inuu fishaa inay musiibo weyn ku dhacayso oo ugu ballan qaaday rasuulka ala sala alay slam kudhahayso laakiin qofkii saddexdaa midkood uun sameeya isagu marka waxaa weeyaan waa qof jihaadkii ka qayb galay waa ka ku soo marray xadiidkii hadda ka hor waa kaynu ku soo marray zayd ibni khaalid aljuhani radiallahu canhu xadiidkiisii qofkii qof qaazi ah muxuu qalqaaliyaayo inuu duulay qofkii ahalkiisa ula sii joogaana inuu duulay kuwaasoo isagoo ku maray oo qaswo u ka qayb galay marka qofkii isagu jihaadkaas naftiisa uun aan uga qayb gelin laakiin siyaalaha kale uga qayb galo oo mucaawano uu u geysto dadka mujaahidiinta ah oo ama iyaga siday u bixi lahaayeen uu ka qayb qaato ama ciddoodii sidai loosii sii dhaqaalayn lahaayo uga sii qayb qaataayo isagu jihaadkii qayb uu ka qaatay kuma jiro dadka kada la hadidayo laakiin qofka aan intaa midna uga qayb qaadanin qofkaasu muhadad weeyaan oo musiibo inay ku dhacayso yuu rasuulka alle sala allahu alayh waali slam ugu qayb qaadaya xadiidkana wuxuu leeyahay imaamu nawowi radi allahu canhu isnaadkiisu saxiix weeyaan buu leeyahay lakiin xadiidku waa xasan xasan weeyaan xasanahu sheikhu اlalbaniy fi صaxiixi ibni maajah wa silsilaة اlxadiid الصaxiixa wa can anas radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alيyh wali wasalam qaala jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum rawahu abu daawuuda bisnaadin saxiix la dagaalama gaalada la dagaalama oo maalkiina kula dagaalama iyo naftiisna iyo carabkiinaba naftiina kula dagaalama oo jihaadka ka qayb gala maalkiinana ku bixiyo kaga qayb gala carabkiinana kaga qayb gala oo khudbad iyo shicir iyo muxuu ahaye maqaalaad aada qortaan iyo idaacada ood ka hadashaan oo waxyaalahaas muxuu ahay dacaayada gaalada qalbi jabinaya iyo iyo dadka waxa kicinaya guubaabinaya iyo inta oo dhan ba kaga qayb qaata qalinkuna waa lamid marka qoraal kutubo la qoro ama maqaalaad la qoro iyo waxyaalahaas oo dhan isaguna lamid weeyaan marka nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuu noo noocaynayaa jihaadka oo marka jihaadka anwaac fara badan inuu leeyahay ayuu sheegayaa markaasuu leeyahay intaasoo dhan buu jihaadka u kala baxaaye mid walba ka qayb gala rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa u sheegaya xadiidku صaxiix weeyaan صaxahu fi صaxiix jaamic وعn abi cmri ويuqaalu abu xakiim النucmaan bni mqrin almuzaniyi radي allahu canhu qaal shahidtu rasuula allahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka allaan la joogay idaa lam yuqaatil min awali annahaar maalinta gelinkeeda hore haddii aanu dagaalamin akhara alqitaala dagaalka isagoo dib u dhigayo xataa tazuula shams ilaa qoraxdu ay ka zuusho oo duhurka uu ka galo wa tahuba ariix dabayshu ay kacdo mxua dabaysha leydha duhur ay yidhaahaan wayanzil annasru guusha ay soo degto hadda ka horran waan soo marray xadiid kankada la macno aho inuu awqaadda munaasibada ah xadiidka cabdullaahi ibni muxuu ahay ibn ya eh, a eh, eh? ah, xadiidka cabdullahi ibni abi awfa almuzani waa isku qabayla labada nin ayaan ku soo maray marka waxa weeye in aroorta hore la bilaabo kolka salaada subax la tukado sidii qaswatu khaybar dhacday oo kale salaada subax inta horey loo tukaday yaa weerarkii isla markii la bilaabay oo yahuuddii oo kolkaa shaqadoodii iyo beerahoodii usoo baxayay oo laga hortegay jeeshkii oo weerar soo wada ka hortegay haddii waqtigaa ay suura geli weydo marka inta dib loo dhigo waktiga duhurka markuu galo ee albaabada samada ay furan tahay ee ducada la aqbalayo ee muslimiintu ay cibaadaysanayaan ee ay ducaynayaan ee jeyshkooda ay u ducaynayaan waktigaas marka in muxuu ahay laga dhigo awqaadda faadilada ahee eh, muxuu ahay camalka alla uu aqbalo subxaanahu wa tacaala ee jihaadka ku munaasabsan waktigaas ee ducada la aqbalo in lagu beego weeyaan rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana saxiix weeyaan xadiidka saxaahu اlalbaniyu fi saxiixi sunani abi dawuud riwaayo kale ba iyadu waxay leedahay riyaatu bn abi awfa ahayd midaan soo marrayma mid kale waxay leedahay kaana yucjibuhu an yalqa alcaduwa cinda zawaal wuxuu jeclaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam inuu cinda zawaal la kulmo cadowgiisa buu jeclaa waana xadiidka waxaa weeyaan waxaa wariyay abaraani wa cabdurazaaq yaa wariyey can cabdillahi bni abi awfa wa صaxaxu اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيr wa silsilaة اxaadiiث صaxiixa وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم lا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العاaفية فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa ha jeclaysanina oo alla balaaya la-aan weydiista kolkaad cadowga la kulantaanse sabra oo ha cararina oo ha fuleyoobina xadiidkankadu xadiid la macno ah baan soo marray oo min riwaayati ibni abi ofa ahayd baan isagana soo marray oo intuu dib u dhigay nebiga sal ly slam dagaalkii dib u dhigay kolkii duurkii uu galay uu hadalka kada jeediyay weliba uu intan uu kasii dheeraay oo sii duceeyey oo taasaan soo marray markaa marka ibnu abi ofa iyo abu hurayra labaduba waa isku waafaqeen intaan warinteeda cadowga ha jeclaysanina la kulankiisa oo alla balaaya alaan weydiista markaad la kulantaanna sabra oo adkaysta laakiin ka ibnu abi ofa riwaayadiisa ka dheereedyada muttafaqun calayh wacanhu radia allahu canhu wacan jaabirin radia allahu canhuma yani abu hurayra iyo jaabir radi allahu canhuma ana nabiya sal l slm qaal alxarbu qudca aw khudaca muttafaqun caleyh ya ha saddexdoodood waa ku banaanaysa filay alxarbu khadca ama alxarbu khudaca ama alxarbu ha wuxuu leeyahay qaala الخaطaabiyu hada alxarfu yurwى bifatxi اlkhaa wa sukuuni الdaali wa huwa afsaxuhaa khadca taasa u fasixsan wa macnaahu ana almuqaatila idaa khudica maratan lam yakun lahu ciqaala wa bidami alkhaa'i wa sukuuni daali khudca wa huwa ismun min alkhidaac wa bidami alkhaa'i wa fatxi daali khudaca wa macnaahu ana alharba axarba taqdacu rijaala wa tunmiihim walaa tafyi lahum kan dambaa macni sidaa u noqonayo dagaalku waa waa xeelad bay markaa unoqonaysaa dagaalku xeelad weeyaan marka dagaalku ma aha geesinimo keliya iyo hub keliya ma ahee xeelad weeyaan xeeladda ka muhiimsan muxua geesinimada iyo iyo dagaalyahanimada iyo hubka iyo waxyaalahaasiyo waxaa laga yaabaa xirfadda iyo hoggaanka wanaagiisa iyo muxuaha waxyaalahaasu in ay jabi lagu jebiyo jeish muxuaha isagu farabadni iyo hubfiicni iyo waxyaalahan isku haleynaya jeish kale oo ka yar oo ka hub yar oo intay hoggaankiisu u fiican yahay muxuaha isticmaalaya tabaha xeelahaiyo si fiican u yaqaana oo dhanka aan laga filayn inuu ka imaanay iyo waqti aan la islahayn waqtigana lainsoo weeraray iyo ay kala daadsan yihiin oo ku dhuftay iyo waxay noqotaba inuu marka sidaas uu ku jabiyo xadiidkan kadan marka waxaa weeyaan waa muttafaq calayhi kutubu siira waxay sheegaan xadiidka kada qisay u sheegaan qisay u sheegaan oo qisadaasuna inay ahayd bay sheegaan markii dagaalkii axzaaba khandaq uu socday ayaa nin nucaym ibni mascuud alashjaci la dhihi jiray radia allahu canhu oo la socday jeeshkii gaalada la socday ayaa habeen fakiray oo markaasi wuxuu yihi ninkan kada maxaan kula dagaalamaya waxay dadku ka leeyihiin un maqlay mooyaane wuxuu yahayba miyaan anugu hubsaday bal maa tagtid oo soo hubsatid ninkaas soo aragtido kolkaas haddii sidaa lagu sheegayo uu yahayna aada la dagaalanteed adigoo kolkaas an yaqiinin ah haddii kale suu sheeganayo runlehu yahana aad raaci markaasuu ninkii soo xeelaystay oo soo dhudhuntay oo wuxuu soo socda wuxuu u yimid rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo wakti habeennimo ahoo jawgun aada u qabow yahay qaymadiisa horteeda ku tukanaya oo wax waardiinaya aanu jirin oo buu arkay wax muxuu ahaa ayna ka muuqanin wax madaahir ubaha iyo waxyaalahaas ayna ka muuqanin markaasu isla markiiba u gartay inaanu ninkanu nin boqortooyo raba aanu ahayn ninkan aan waardiyaha lahayn een gogol ku seexanaynin ee ciidda maxaa dhexdeeda ku tukanayay ee keligiisa ee qabowgankada u beerdigayay ee dabaysha ay ku dhufanaysa ninkanu wuxuu sheeganayaa nebinimada ah ayaa ka dhab ah eh, nin boqortooyo raba ma aha markaasuu is markaasuu islaamay kolkuu nebigu sala alla alay slam salaadii ka baxay markaasuu u sheegay oo markaasuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi ku yidhi khadil canna fa ina alxarba qudca dagaalku xeelad weeyaan adug keligaabaa e, tabar wax noogu tari maysida intayna ku ogaanin kaa kaa warhelin u tag nimanka oo wax xeelad oo nimanka ku jabinayso oo aad ku kala firdhinayso sane markaasuu ninkii sidii buu yeelay gaaladiibuu ku noqday wuxuu u tegey quraysh buu u yimid markaasuu yidhi sow ima ogidin inaa nin daacada idiin ahay oo qaraaba idiin ahay oo kidaa idiin ah oo soo raacay oo markaas miyaad tuhmaysaan kolkaas yidheen maya markaasu wuxuu yidhi waxaan hayaa haddaba war baan idiin hayaanu idiin sheegaya warkaan idiin hayaa waxay tahay yahuud yahuuddu bani qurayda way shallaayeen ballantii ay jabiyeen ee iyagiiyo maxamed ka dhexaysay way jabiyeen oo iyagiyo maxamed marka waxaa u socota waan baa u socota oo waxay rabaan inay kula heshiiyaan in muxuu ahaa <clears throat> Ehm, ay idinka soo qaadaan rag idinka soo qaadaan oo maxamed ay u dhiibaanoo raggiisii aad ku layseen uxud aad ku layseen uu u laayo oo iyagana markaa muxuu ahay la cafiyo oo loo soo celiyo yahuuddoodii kale ee bani nadiir iyo bani qoynqaac iyo la qixin jirayna loo soo celiyo waxaanad ku garan doontaan kolkaad tidhaahaan dagaalka usoo baxa iyo idiin cudurdaara doona dhihi doona rahan inaad noo dhiibtaan mooyaane si kale idinku aamini mayno yahuudina wuu u togo markaasuu niman suxun baad yeesheen oo nimankan qureysheed meel fog bay ka yimaadeen oo xoolahoodii iyo dadkoodii iyo way u dambeeyaan oo hadday guul gaadhaanna waa wanaag hadday guul gaari waayaanna waxay ku noqonayaan beledkoodii iyo nabada iyo ciddoodii iyo ubadqatay ku noqonayaan idinkiiyo maxamed bay idiin kala tegayaan marka suxun baad yeesheene nimankan kada <clears throat> waxaan ogaaday weliba inay idinka tegayaane waxaad yeelaysaan ha aaminine hadday dagaalka soo galayd yidhaahaan waxaad dhahdaa inaad rag aan hayno oo rahaan aan hayno oo inaydan dagaalka nagaga baxaynin aan u haysanno inaad noo dhiibtaan mooyaane si kale idinku soo raaci mayno sidiiba markaa labo qolo walba qoladii uu ka dhaadhiciyey markaas kolkay qurayshi ay ku yidhaaheen yahuuddi ay ku yidhaaheen soo baxa berri meesha dagaalkii waa nagu raagay xoolihii waa ku leedeenoo dhibaataa nagu haysata dabaylo badan iyo qabow iyo waxaasaa jiray bay waxay yidhaaheen beri horta sabti weeyaan anagu dagaal ma galayno weliba haddana idinma aaminayayno inaad noo dhiibtaan rag aan haysano rahan aan u haysano inaydaan dagaalka nagaga baxaynin markaasina wallaahi arrintuu nacaym sheegi jiray baa yaa run ah markaasay eh, muxuaha xadhigga hoosta ka geliyeen oo habeennimadiiba ay guureen ay ka baxeen qoladii isagu ka dhashay axaabishta la dhihi jiray sidoo kale u sheegay marka raggii baa intuu iswada aamini waayey kala dhuuntay oo meeshii ku kala tegay saasay sheegaan kutubu siyar laakiin qisadaasu sanad ahaan iyadu waa daciif weeyaan laakiin hadalkan kadu inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wali wasalam alxarbu khudca taasaa muxuu ahaayey yaa saxiixa marka alxarbu khadca haddii la yidhaaho xarbadu waa hal xeelad oo keliya hal xeelad oo keliya hadday ku seegto yaa xarbadii ku khasaaraysa hadday ku najaxdana xarbadii aada ku najaxaysaa saasay noqonaysaa lafdigaasu haddii la yidhaha alxarbu qudcana xarbadu waa xeelad oo hal mar haata ama ha ka badnaatee haddii la yidhaha alxarbu khudaca la yidhaahana waxa weeyaan dagaalku waa mid khiyaano badan waa mid khiyaano badan oo si aad ka filanaysa si aan ahayn ayay yay kuu gelaysaa kugu dhacaysaa mutafaq caleyh baabu bayaani jamaacati min ashuhadaaءi fi hawaabi اlآakhira wayugsaluuna yusallى عalayhim bikhilaaf اlqatiili fi sabiili الlah dad shuhada oo ajru shahiid leh xagga aakhirada oo laakiin kuwa dagaalka lagu laaya aan ahayn oo iyagu sida dadka caadigaha dhinta loo gelayo oo la dhaqayo oo lagu tukanayo oo la kafnayo o dharkoodii dhararah loo kafnayo oo laakiin ajru aakhira leh ajri shahiid ku leh وعn abi هurayrata radي allahu anhu qala qala rasul lah slى اlه alيه wali wslam ashuhadaau hamsa shuhadadu waa shan almaطcuunu kala daacuuneeyey daacuunka u dhintay ama waqti daacuun dhintay isagoo beledkii uu ku jira intuu daacuun ku dhacay ku sabray oon ka cararin wlmabtuunu ka caloosha u dhintay shuban iyo muxuu ahaaye calooshana marka waxa alla wixii baatinka oo dhan ayaa sida oo kale ku kaadihays iyo keliyaha iyo qaaxa iyo sanbabka iyo caloosha shubankeeda iyo waxyaalahaas oo dhan kulligood walgariiqu ka maashoobay biyo ku dhintay wasaaxibu lhadmi ka dumidda saaxiibahe guri ama gebi iyo uu kusoo dumay dabaaburkii oo la gadoomay iyo dayuuradu la dhacday iyo kuwaasna iyaguna sidoo kale ayaa insha allah noqonayaan washahiidu fii sabiili illah kan dagaalka fii sabiili llah ku dhintay muttafaqun calayh marka shahiidu fii sabiili llahi mooyaane afarta kale iyagoon jihaad aan ku dhimanin ayaa haddana ajru shahiid ay leeyihiin وعنه رضي الله عنه qال qال رsuل لله صلى الله عليه وسلم ma تacuduuna شhuهadاءa فيكم maxaad ku tirisaan shuhadada idinka dhexdiina si aad u taqaanaan inay shuhado yihiin qaaluu markaasu odha ya rasuul الlah man qutila fي sabiili الlahi fahuwa shahiid qofka lagu dilo dagaalka fii sabiili الlahi kaasaa shahiida qaala markaasuu yihi ina shuhadaaءa ummatii idan la qaliil shuhadada ummadeyda marka waaba yar yihiin hadday kaa keli una yihiin qaaluu faman ya rasuula allah waa kee marka qaala man qutila fii sabiili اllahi fahuwa shahiid waman maata fii sabiili اllahi fahuwa shahiid isagoo jihaadkii ku jira ama muraabit ah qofka dhintaa isaguna waa shahiid waman maata fi طaacuuni fahuwa shahiid qofka طaacuunka ku dhex dhintay yaanu طaacuun u dhimaninbaba isaguna shahiid weeyaan waman maata fi lbaطni fahuwa shahiid qofka caloosha u dhintaana waa shahiid wاlgariiqu shahiid rawahu muslim labadan xadiid marka iyaguna waa isku mid waxaase jira axaadiid kale oo iyaduona qaar kale kusoo darayso haweeneyda foosha ku dhimatay iyo noocaas oo kale iyo ka dabka u dhintay iyo gubta iyo wayaalkaas oo dhan wacan can cabdillaahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wslam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid muttafaqun caleyh qofkii lagu dila maalkiisa sokadiisa isagoo maalkiisa daafacanaya oo dad maalkiisa inay ka qaataan raba ka daafacanaya qofkii la dilaayo shahiid weeyaan kadalika duuna cirdihi qofka la dilo isagoo ah haweenkiisii iyo gabdhihiisi iyo waxyaalahaas iyo in la farxumeeyo la rabo ama isaga la kubsada la rabo ku dagaalamayo sidaas qofkii lagu dilaana isaguna waxaa weye shahiid weya muttafaqun caleyh ayb xadiidkanuna waa imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa alif wa silsumiya wa sita wa hamsiin isagoo waxbaa khilaafsan وعن أبي الأعور سعيد بن سعيد بن بن عمرو سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رsuuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من qتila duna maalihi fahuwa شhهيid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid qofkii lagu dilo maalkiisa sokadiisa lagu dilaayo yani ismaalkiisa intuu kasoo soko maray daafacaya qofkii la dilaayo waa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid dhiiggiisa qofkii isagoo naftiisa daafacay lagu dilaana waa shahiid waman qutila duuna diinihi shahiid fahuwa shahiid qofkii diintiisa sokadeeda lagu dilay isagoo diintiisa daafacayo cadowga aan maxaa la dagaalamaya lagu dilaana waa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid mxuha reerkiisa haweenkiisa iyo waxyaalahaasa lagu wadaayo qofki isagoo daafacaya oo dad ku adabdaroonaya oo faaxisho la raba lagu dila isagoo la dagaalamayana waa shahiid rawahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix waana saxiix xadiidku waa sidaa uu sheegay <clears throat> wa وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وaلي وسلم nin baa u yimid nبga صلى الله عليه وسلم faqاla ya رsuul الله أرأyta bal iiga waran in jaءa رaجuل يuriidu أخذa maali hadduu ii yimaado nin raba inuu maalkaygaga qaato faqaala laa tucطiya maalaka hasiinin falaa tucطiya maalaka hasiinin maalkaaga ka ciso qaala ara'ayta in qaatalanii bal ka warran hadduu ila dagaalamo qaala qaatilhu la dagaalan qaala ara'ayta in qatalanii bal ka waran hadduu i dilo qaala faanta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu ka waran haddaan dilo qaala huwa fi nnaar ahlunaar way naartu gelayaa daalimu lin weeyaan rawahu muslim intaas oo dhanuba marka iyo ina kaleba waxa weeyaan waa shuhadaa alaakhira shuhadada ay saddex u kala qaadaanoo shahiid dunya waalaakhira iyo shahiid aakhirati faqad iyo shahiid اdunya faqad saddexaasay u kala qaadaan shahiid اdunya wاlaakhira waxaa weeyaan kan ku dhintay jihaad fii sabiili اllahi ku dhinto oo iclaay kalimatillah uu dagaalamaya isago adduunkana waa shahiid oo mucaamalatu shuhadaa ayaa meydkiisa lagula mucaamaloonayaayo lama dhaqaayo oo laguma tukanayo oo dhiiggiisaas iyo dharkiisaas dhiiggale baa lagu muxuu ahay lagu aasayaa intii laga bixiya dharkii dagaalka duruucdii iyo waxyaalahaas inta laga siibo ayaa sidaas muxuu ahaye loo loo aasayaa ajrigii aakhire shahaadada allo u diyaariyena waa leeyahay marka akriya addunkaba kaasuu shahiid wey waana ka ugu fadli badan shahiid aakhira waxaa weeyaan qofka xagga aakhira kuleh ajri shahaada ku leh laakiin xagga adduunka loogula mucaamalayo sida maydka caadiga ah ee la dhaqaayo ee la kabnaayo ee lagu tukanayo kuwaasuna marka waxaa weeye waa dadkii uu soo tirtirinayay ka taacuunka ku dhinta ka biyaha ku dhinta ka dabka ku dhinta naagta isku dhimata waxaa noocaas oo kale ah kan eh, calooshiisa u dhinta dadkaas marka waxaa xagga ajru alaakhira wa ajru shahiid bay leeyihiin laakiin xagga adduunka sida dadka caadiga loo eh, loo duugayaa iyagana loo duugayaa shahiid shahiid dunya faqad kaasu marka waa ka ugu liito waxa wey ka eh, jihaadka ku dhex dhintay laakiin niyadiisu walciyaadu billah ay niyo xun ahaydoo qaniime iyo sunca iyo ruya iyo ha lagu arkay iyo waxyaalahaas xadiidka abi muusa alashcari anwaacdii aan kusoo marrayn oo kale qofka u dagaalamaya maxaahe eh, laakiin isagu dagaal gaalaad ku dhintay kaas kole haddayna inagu niyadiisa aynaan ogeyn sida shahaadada oo kale baan u aataynaa oo dhiiggiisa iyo wixiisatan ku aatayna laakiin isagaiyo rabbigiisa rabbigiisa rabbigiisadan ah, xaalkiisa oge ajru shuhadaa ma uu leh in ahlu naar noqdaaba suurowdo oo niyada xun sababteeda uu ku naar muto qaala raximah llahu tacaala qaala allahu tacaala falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba iqtixaam macnihiisu waxaa weeyaan waa wax la jeedo oo si muxuu ahaye laisku ciriiriyo si cadaadin iyo dhibaata ay ku jirta loo galo ayaa la yidhaahaa caqabaduna meesha dalcadda sare ee buurta looga jeexa ayaa la yidhaahaa marka macnaheedu waxaa weeyaan ah, <clears throat> alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wuxuu eedaynayaa dad alla nicmo uu siiyey oo eh, muxuuaha alla u nicmeeyey oo haddana waxyaalihii laga reebay aan la imaanin ayuu eedaynaya waxyaalaha laga reebay aan eh, la imaanina waxaa weeyaan eh, maxaa inuu wax iyo inuu cuntada bixiyo iyo waxyaalahaas weeyaan alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu najdayn falaqtaxmal caqaba miyaanan kaa u samaynin oonan ka samayn oonan ka samayn buuri falaqtaxama alcaqaba yani fahal laqtaxama alcaqaba muxuu u jiiri waayey jeerta u jiiri waayey oo isugu qaadi waayey mise falaqtaxama alcaqaba ma aanu jiirin jiirtii ma aanu jiirin oo yani camalkii dhibka badnaa ee shaaqa ahaa ma aanu sooda ma aanu u dhigin oo ma aanu isku qaadin wamaa adraaka ma alcaqaba maxaana ku ogeysiiyey caqabadu waxa ay tahay faku raqabatin waa qoor la xereeyo yani qof addoon oo la xereeyo wamaa adraa aw iطcaamun fii yowmin dii masrabatin yatiiman daa maqraba ama cunto la siiyo maalin macruuleed cunto la siiyo agoon qaraabo weliba ah ama miskiin oo muxuu ahay ciidda yaalla yatiima daa maqraba oo miskiina daa matraba uma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw biالصabri watawaasaw biاlmarxama kuwaas weeyaan marka caqabada la sheegay muxuu waxaa weeyaan intuu waxyaalahaa sameeyo muxuu haddana uga mid noqon waaye dadka mu'miniinta ee isu dardaarma ee khayrka iyo sabirka iyo isu dardaarma taas weeye marka caqabada la sheegayahay waana arrin marka culus weeyaan oo nafta ku culus wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi man actaqa raqabata muslima qofkii xoreeya adoon qof muslima xoreeya walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh